بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الوشيري النيسابوري رحمه الله تعالى كتاب الرضاع wuxuu ku saabsan yahay radaaci bifatxi raa'i wa kasrihaa radaac iyo ridaac labadaba waa la akriyaaye waa nuugmada uu ilmuhu nuugo qof aan hooyadiis ahayn islaan aan hooyadiis ahayn ayuu nuugay maa yatarattabu min dalika min axkaam axkaam oo ka dhalanaya masaa-isha ku saabsan radaac oo fara badan intooda badan musanifka raximahullah abwaabta ama axaadiista uu soo arooriyey baan ka fahmi doonaa insha allah baabu maa yaxrumu baabu yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min alwilaada wuxuu ku saabsan yahay yaxrumu min alradaaca nuugmada daraaddeed waxaa xaaraan ku noqonaya maa ayuu leeyihi haweenkii xarumu ku xaaraan noqonayay min alwilaadati min ajli wilaada dhalmada iyo nasabka daraaddeed wixii haween oo nasab iyo dhalasho daraaddeed qofka xaaraan oga noqonaya inuu guursado ayaa ridaac iyo nuugmana xaaraan oga noqonaya muxaramaat min annisaa marka laga hadlaayo haweenka qofka ka ah inuu guursado saddex sababood bay leeyihiin saddex sababood ayaa xarima haweentan ama islaamtan in la guursado kaa xarima saddex sababood oo yani cala taadiid sababta koowaad waxaa weeyaan bisababi nasabin nasab daraaddeed ayay ka xaaraan tahay nasabkeedaa kuu dhow dhowaansho keentay inay muxrim kuu noqoto ay xaaraan ay kaa noqoto sababta labaadna waxaa weeyaan almusaahara waa musaaharo iyo guur iyo xidhiidnimo wax ku yimid waayo sababta saddexaadna waa alradaac nuugmo oo ilmuhu nugay reerkaas islaantaas waxay ka ratibmaayeen waxaa marka isleeg muxaramaat binasab iyo muxaramaatu birabaac oo isleegyihiin wax allaa wixii toddobadii waa toddobo haweenka nasabka xaaraanta ku noqda toddobadeedii oo nuugmo iyaguna ayaa iyada sidoo kaleo iswaafaqaya xagga musaaharadana afar bay noqonayaan afartan marka toddobada nasabka ah ilaah uu sheegay subxaanaه wa tacaala fii suurati annisaa xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkii na dhalay wain calad eeyihii baa soo gelaya xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khalaatukum wa banaatu اlakhi wa banaatu اlkhti todobada wey waa hooyadii iyo gabdhihii la dhalay ninka u dhalay gabdhihii u dhalay iyo gabdhihii la dhashay iyo eedooyinkiis iyo habaryarihiis iyo walaalihiisa ay walaalaha yihiin gabdhahay dhaleen iyo ragga ah gabdhihii walaalahiisahaa ah, iyaguna gabdhahay dhaleen kuwa abtigu u yahay iyo kuwa adeerka u yahay todobadaas waxaa la dhahaa almuxaramaatu binasab nasab bay xaaraam kaga noqonaya cala taakiid toddobada toddobadeediina rabaac weeye oo ilmahan hadduu islaam nuugo ajanabi ka ahayd isaga oo shuruudii rabaacana la helay oo laba sana ka yar majaaca iyo gaajana ay jirtay shan jeerna uu nuugo oo kala baxsan oo munfasila oo kala soocan ilmahaasi wuxuu u noqonayaa islaantaasi hooyo ayay u noqonaysaa oo hooyadiis waxay dhashayna waxaa weeyaan walaalihiis bay noqonayaan walaalihiis wey waxay la dhashay islaantaa habaryartiisu ninkii islaantaas irmaaneeyey ee xaaskiisa u ahaydna ayaguna iyaduna walaashiis eedadii bay noqonaysaa marka yaxrum min anasab maa yaxrum min aradaaca weeyaan afarta musaaharadana iyaduna suuraddaa sheegtay waxaa weeyaan ummu zawja iyo bintu zawja umu zawja iyo bintu zawja iyo zawjat libni iyo zawjat labi afarta afarta ayadana qur-aanka lagu sheegay marka la yidhi ummahaatukum ulaati ardacnakum akhawaatkum min aradaaca maxaa la yidhi ummahaatu nisaa'ikum warabaa'ibukum ulaati fii xujuurikum min nisaa'ikum ulaati dakaltum bihina fain lam takunuu dakaltum bihina falaa junaaxa calaykum xalaa'ilu abnaa'ikum tii ka koraysana kusoo darso walaa tankaxuu maa nakaxa aaba'ukum min annisaa zawjat abi afartaasna waxaa weeyaan bilmusaahara iyo xididtinimo ayay xaaraan kaga noqonaysa cala ta'biid wa an tajmacuu bayna iyadu waxaa weeyaan ta'biid maaha gabadhan iyo walaasheed inaad kulmisaa xaaraan ah ee haddaad ku ama ay kaa dhimaato tii kale waad guursan kartaa marka radaacu marka waa sidaas wuxuu u dhexeeyaa radaaca marka axkaamta radaaca iyo nugmada bayna alwalad waladka iyo ilmaha waxa nuugay iyo dadkii uu nuugay yani islaanti uu nuugay iyo dadkeeda ayuu u dhexeeyaa asagaas wax nuugay iyo furuucdiisii wixii asaga uu dhali doono reerka asaga islaamta uu naaska nuugay reerkoodii ayaa radaac ka dhexeeyaayo qaraabanimo ka dhexaysaayo xurmada iyo axkaamta ka dhexaysa waxaan soo gelaynin alusuul walxawaashi alusuul walxawaashi ma saamaynaysa nuugmadu ilmahan islaamta ay nuujisay walaalkiis xagga nasabka ku walaala hooyadiis oo radaaca naaskiisa uu naaska ka nuugay hooyo u noqotay walaalkiis waxba iskuma aha xasbihiimada waa aabihii walaalihii usuushiisii xawaashidiisi intaba waxba calaaqa reerkaasi wama dhexayso marka waxaa weeyaan waa ilmahan wax nugay iyo reerkaas uu naaskooda nugay unbaa xiriir ku dhexeynaya ama asaga wixii nasabkiisa ahaayee ama asal ahaa ama ahaa xawaashida walaalahii oo kale adeeradii iyo mxuaha walaalihii iyo usuushii oo sida aabbihii iyo awowii iyo kuwaas wax saameyna kuma laha taana waa qaacido mubaradaho aho ayaduna ka mida masaaisha waxyaalaha lagu aruuriya ka midta ah. ayib waxaa kuu timid maxaa xurmada la sheegaya maxay tahay ilmahan marka islaamtan uu nuugay <clears throat> hooyadii bay noqonaysaa ilahay baa ku magacaabay ummahaatukum ullaati ardacnakum hooyanimada iyo umuumadaasi ma aha min kulli wejhin marka sidii hooyadii ku dhashay oo kale ma wada noqonayso xagga xurmada inay maxram kuu tahay ooda guursan karin inaad la khalwoon karto guri la geli karto inaad la safri karto safar ayd maxram ku noqon karto fiirada aad fiirin karto intaba kal ummi hooyadoo kale wey laakiin tawaarudkii isdhaxalkii isma dhaxlaysaan nafaqadii waajibka kuwa hooyadaadi ku dhashay kuwa waajibka tan sidoo kale ma soo gelayso masalatu alcaqli iyo diyadii diyatulkhada qofka hadduu wax dilo khada ku jiro caaqiradii qowskiisi baa qaadi qoladaas uu nuugay caaqirada ma soo gelayso masalatu alqisaas fiima idaa qalad qatalat ilum min alradaaca hooyadii nuugmada ayaa waxay dishay ilmihii ay nuujisay waa loo qisaas laakiin hooyadaada masabka ahaa ama aabbihii masabka ahaa hadduu ilmahoodii uu dilo loo qisaasi maayo lama qisaasayo yani asalkii iyo waalidkii ilmihiisa looma qisaasayo maxaa yeelay sababtii uu adduunka ku yimid ilaahay wuxuu sabab oga dhigay waalidka sababtii buu adduunka ku yimid marka sabab loo noqon maayo isaga in adduunka laga tagsiiyo qofkii sababta kugu aha imaashahaadii adduunka in sabab looga dhigo inaad adiga sababta uu ku tago la qisaaso ma dhacayso midda kale waxaaba la waayayba tilmaanta qisaasta keento ay ka mid tahay alqatlu amdu cudwaan alqatlu alcamdu alcudwaan dil u kas ah oo haddana cadaawad ay ku dhexaysa qalbiga cadaawad ay ku jirto dilka asaga ah oo uu isticmaalo qalab iyo aalla qaatilo wax disha oo uu ku dhufto meelaha loo dhinto arrimahaas la keenay waxay noqonaysaa noqon in la helay sifaatkii iyo shuruudii qatliga cabdiga ee maxdiga taasna kama suurowdaa layidhi waalid waalid ilmihiisa waa u cadhoon karaa waa gaadhsiin karaa laakiin qalbigiisa kama soo ga'ayso ilmahaada nafta ka qaado dil kama soo ga'ayso marka waxaa weeyaan shibhu lcabd ayuu xaggaasaa loo riixaya marka rabaaca axkaamta laleeyahay ilmahan saabtuuna waa hooyadiis hooyanimadaas waa juzi waa qayb ka mid a ah hooyadii axkaamteedii buu qaadan laakiin hooyadii ku dhashay nasabka aheed axkaamteeda dhan booda qaadanaya shuruud bay leedahay marka radaaca uu saamayn yeelan doono abwaabta iyo xadiid soo socotuuna ku imaan doona biidn illahi tacala qaala musannifu raximah llah xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin maalik baan ku dul akriyey saasuuba maalig ahaan jirta isagu wuxuu qaatay riwaaya alqiraa'a cala sheikh in lagu dul akriyo ayaa wax looga akhristay maalik raximah llahu tacaala astimaacu min lafdi sheikh iyo alqiraa'a cala sheikh baa laisku hayaa wada fiican laakiin labadaasaa ugu xoog badan kuwa kale ama ijaazada ama wijaadada ama munaawalada ama kitaabada ama waa kasii hooseeyaan qara'tu calaa maalik baan ku dul akhriyey maalik ibnu anas can cabdillaahi bin abi bakar buuna ka wariyey can camra camra binti cabdiraxmaan ibnu sacd bni zuraara anna caa'ishata radia allaahu canha akhbaradhaa camray u warrantay anna rasuula allaahi sala allahu calayh waaalih wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa cindahaa agteeda caaisho agteeda wa innahaa caaisha samicad waxay maqashay sawta rajuli nin dhawaaqii iyo sawdkiis rajulkaasoo yasta'diru idan weydiisanaya fii beyti xafsa xafsa binti cumar alcadawiya umulmuminiin oo xaaskii nabiga gurigeed nin hortaagan oo le ma soo galaa guryihii nabigana way isku dhowaayeen xujaraatu rasuul calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisaa ugu dheganaayeen guryihii nabiga calayh salaam marka caaisho gurigeeda qofka xabso gurigeeda ka hadlaayo waa laga maqli nin marka ma soo galaale guriga xabsa ayaa yay maqasha caaisha qaalad caaisha waxay tidhi faqultu waxaan yaa rasuul allah haadaa rajulu ninbaa kaasahoo yastaadinu fii beytiga gurigeedii buu idan weydiisanaya ma soo galaa adigana ma joogti see u gelisee maba geli karaa haddii ajnabi weeyaan bay ka wadaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam baa wuxuu yidhi uraahu fulaana waxaan u arkaa inuu yahay hebel licammi xabsata xabsa adeerkeed oo min alradaacati nugmada uu adeera ayaan u malaynayaa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yaani xabsa islaam muujisay markay yareed ninkii qabay walaalkiis walaalkiis saa way macnaha lanna uu cam min aradaac markii la yidhaahdo waa ilmahan islaantuu nuugay ninkii irmaaneeyey caanahaas illen islaantu iskama imaanine way guursatay way dhashay waxaasoo dhan marka waxaa la dhaha saaxibulaban ninka asaga adi'ri baa la dhaha marka ninkaasi xabse aabbaha u ah walaalkiis oo ayada adeer u noqonaya weyaan marka adeer weyaanoo idan wuu geli karaa guriga uu geli karaa faqaalat caaisha waxay tidhi yaa rasuul allah low kaana fulaanan xaya hebel hadduu noolaan lahaa licamihaa bay u waddaa adeerkeedoo min alradaaca nubada uu adeera dakhala calaya ma ii soo geli lahaa hebel oo adeer anna ilah xaqa nugmada ma ii soo geli karaa hadduu noolaan lahaa qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu ihi nacam haa qaacida kuliya markayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu sheegay wuxuu yidhi ina arabaacata nuugmadu tuxarimu waxay xarimtaa maa tuxarimu lwilaada wilaadada iyo nasabka iyo wada dhalashada wixii ku xaaraama yaa nuugmaduna xaaraan ku ah taasuu nabi sala allah alay wasalam midba mid bay raacaysaa aabbihii nasabka aabbihii rabaaca hooyadii nasabka hooyadii rabaaca walaashii nasabka walaashii rabaaca midba mid bay raacaysaa ayay markaa ay وxadaثna hu abu kurayb mxamed بن الcلاء qال xadaثna abu usama xamaad بن usamة الnudci qal xaw xadaثna abu macmr ismاعيil بن ibrahim الhudلي qal xadaثna cali بن haashim بن الbarيid jamiican dhammaan can hishaam bin curwa bay ka wariyeen can cabdillaahi bin abi bakr sidiiq can cabdillaahi bin abi bakr can camra camra bint cabdiraxmaan nascad bin zurara sacd bin zurara can caaishata radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi umulmuminiin qaala lii rasuulu llah rasuulka ilaahi baa wuxuu gu yidhi calayhi salaam yaxrumu min alradaaca mudmada waxaa ku xaaraana sababteed maa yaxrumu min alwalaada wixii wada dhalasho iyo nasabku xaaraanna ahaan jiray ayaa mudmadana xaaraan ku abu nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala waxadaanii isxaaq bnu mansuur qaala ahbaranaa cabdrazaq bn hamaam asamcaani qaala ahbaranaa ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaala akhbaranii cabdullahi bn abi bakrin bihada isnaad midl xadiidi hishaam bn curwa ayuu weriyey baabu taxriim radaaca min maai lfaxli taxriimu radaaca nuugmadu waxay ku xaaraam noqonaysaa radaacadii baa waxay xaaraam ku noqon min maai lfaxli faxliga biyihiisi sababteed waxyaalaha muxarimaayo waxaa ka mid ah tan nuugtada caanaheeda bay nuugtay ninkii reerkaas islaamnaantaa qabayna faxliga waxaa loo jeedaa zawjki ninkii qabay gabadha maagiisii iyo biyihiisii sababteed ayuu asagana wuxuu ku noqonayaa aabba oo taxriimu radaaca min maai alfaxli waa saas qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maaliki can ibni shihaab azuhri can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu canha anaha akhbaratu ana aflax aflax ninka dhihi jira akhaa abilqucays ahaa abalqucays walaalkiis jaa waa yimi yasta'dinu calayha isagoo caaisha idan weydiisanaya wa huwa camuha waa adeerkeed min aradaaca nugmada uu adeera masalada ayada waa isku hayaaye aflax bin abi qucays miyaa mase aha abi qucays midka aabbaha u ah ka adeerkaa waa kee ana aflax akhaa abi qucays jaa waa yimi yastaadinu calayha asagoo idan weydiisanayo wa huwa camuha adeerkeed min aradaaca nugmada uu adeera weeyaan bacda an unzila alxijaab intii xijaabka dejinin ma jirin dawaaqitan iyo qawaacidan loo dejiya haweenka oo hadday noqoto xijaabkoo shardigii iyo isti'daankii iyo arrimahaas isha laga cabsanayo iyo aragga waxaasoo dhan ma jirin dadku way is arki jireen waa isku geli jireen laakiin waxaa timid masalatu lxijaab baa timid waana masalo qiimo badan oo dahaaratu lqalbi wa nufuus ayay keenta dalika adharu liquluubihinna bacda an unzila alxijaab qaalad waxay tihi fa abaytu waan ka diiday an aadana lahum inaan u idmoon soo qaldaho waan ka diiday maxaa yeelay xagga nasabka umay garanaysay adeerkeeda nasabka ee aabbaheed la dhashay kaaun baa maxram ay u taqaani falammaa ja'a rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam markuu nabigu yimi akhbartuhu waxaan u sheegay biladii asagana ugu afeeftay ugu hadlay wuxuu yii adeerkaa baan ninkii hebel ahaa ee aad lugtay aan walaalan ka diiday falama jaa rasuulula markuu nabigu yimid calayhi salaam akhbartu waan u sheegay biladii sanactu arrinkaan sameeyey iyo diidadii aan jiiday ninkaa inuu gurigii iisoo galo fa amaranii wuxuu ii amray nabigu an aadana lahu inaan u ogolaado calayhi korkayga inuu iisoo galo waa adeerkaaga hajidin sida adeerkaadii nasabkaa oo kale weeye ee xagga dalashada adeerku u ahaaye kanna waa sidii daag waxadaanaahu abu bakr bin abi shayba qaal xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed maxamed ibnu hishaam can curwata bni zubayr ibn cawaam can caaisha umu cabdillaah um lmu'miniin radia allaahu canha qaalad waxay tidhi ataanii camii adeerkay baa i yimid min aradaacati nuummada igu adeer ahaa oo naagta ibnutadinka qabay iyo wada dhasheen aflaxu min abi qucaysaha fadakara bimacnaa xadiidi maalik qaala wazaada qultu wuxuu ziyaadiyey qultu waxaan ku idhi markuu nabigu yidhi waa adeerkaya ha kuu soo galo yaa waxay leedahay caaisha waxaan idhi innamaa ardacat lilmar'a nabi allow aniga islaamta naagta i nuujisaye walam yurdicnii rajul ninkiima nuujinin qaala wuxuu yidhi taribad yadaaki gacmahaada quraabta iyo carrada ha ku dhacaano aw yamiinuki midigtaadee adeerkaa weyaandaai adeerkaa weeyaan islaamta ay nuujisay nuujinta xagay ka timid ninkiibaa nin baa iska dhaha oo sabab u ahaa ilahi waa dhigi subana taribad yadaaki iyo yamiinuki kelimatu taribad waa kelimo habaar ah laakiin aan habaar loola jeedin shayga erayga hadduu daahirka habaar yahay laakiin aan niyadeedii iyo qasadkeedii midna habaar aad loola jeedin waba waxba dhibaata a ah ma laha laasiyama hadduu yahay wax carabka ku dureeray oo dadku ay caad ahaan iyo dhaqaan ahaan u barteen adarabtee de la gubiyo aabbaha la gubiyaa lisdhahaa abaar loolama jeedo qofkan aabbaha lagu leeyahay uu sasii dhoola cadeynaya waa qoslaya marka habaar loolama jeedo manaha taribad yadaaka ay lasaqat yadaka lasaqat yaduka turaaba gacantaada carada ku dhacday weyaan oo markay ku dhacdo maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa adii carrada inima dhexeeyo faqiirnimadaada heerkay gaadhay ciidda waxaan hayn oo haysata male wax kaa sokeeya adii carrada ma jirto waa haddii taraba la yidhahdo waxaa jirta kelimo kale oo ayay uga oogeen atraba atraba waa cabsi atrabat yadaaka haddii la yidhaahdo waa duco weyta ayada ducaau lahu bay noqonaysaa atraba ay saara qaniyan xataa katura naaluhu wa saara ka turaabi caradoo kaley noqotay yacni xoolo badan buu leeyahay atraba haddii la dhaho laakiin taribat haddii la dhaho waa xoolo la-aan kugu dhacday faqiir قال وحدثني حرمل بن يحيى التجيب قال حدثنا ابي وهب عبد الله بن وهب المصري قال اخبرني يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير ان عائشه اخبرته انه جاء waxaa u yimid caaisha aflaxu aflax baa u yimid akhuu abilqucays ahaa akhuu abilqucays kaa hore waxaan ku soo marray aflax aflaxa iyo abulqacaysku waa laba nin wey way kala duwan yihiin aflaxaas kunyadiisana waan mari doonaa abuljacd baa lihahda abulqacayskana waa kii aabbaha u ahaa caaisha ee muxamed ridaaca aflaxana waa adeerkii ayib jaa waxaa yimid aflaxu akuu abi qucays ahaa yastaadinu asagoo iga weydiisanaya calayha caaisha korkeeda bacda maa nazala alxijaabu intuu xijaabka soo degay kadib wa kaana abulqucays wuxuu ahaa abaa caaishata caaisha aabbaheed niman radaaca nugmada aabba ugu ahaa aflaxna adeer buu u noqonaya buljacad qaalad caaisha waxay tiri faqultu waxaani wallahi baan ku dhaartay laa aado inaan u idmaynin liaflaxa aflax u idmi maayo inuu soo galo xataa astaadina rasuul allah ilaa nabiga idan aan weydiisto ogolaasho ka helo sala allahu calayh waali wasalam maxaa yeelay ninkan lagugu soo gabanayay ah abalqucays fa ina abaalqucayska uu leeya walaalaan nahay laysa huwa laftirkiisaabaan ahayn ardacani ka imuujiyey walaakin ardacatni waxaa imuujisay imra'atu xaaskiisii qaalad caaisha waxay tihi falamaa dakhala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam markuu nabiga soo galay gurigii qultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah rasuul allah ina aflaxa akhaa abilqucaysaha jaa'anii waa ii calaya asagoo idan weydiisanayo oo inuu guriga soo galo ila guryaha galo idan la'aane idan sharcigaa jira oo guryaha lagu galo xataa tastadisu wa calaa ahliha assalaamu calaykum hebel baan ahay soo galaa intaba inaad raaciso assalaamu calaykum waa salaanta dayib hebel baan ahay magacaada sheeg kadibna ma soo galaa idan weydiiso sidaasaa aadaabtaasa guryaha lagu galaa xataa gurigiinna hooyada iyo aabbaha ay joogeen waa saas waa inaad asalaam calaykum tiraa idan weydiisato iskama geri karto jaari yastadinu calaya waxyoo lagu jiro oo aade uu arrintii gurig gudihiisa lagu jiro waayo laskama geri karo idan in la weydiisto oo gaar ahaan waa nacay an aadana lahu inaan u idmo soo galdho xataa astaadiraka ilaa annaba allow adiga idanku weydiistee ninkaa ka warran qaalad waxay tihi faqaala nabiyu sala allahu alay waali wasalam i'danii lahu u idan maxaa yeele waa adeerkaae marka asalka muxuu yahay wixii aan masar ama nuugmo ama musaahare iyo xiditinimo aan maxram kuugu ahayn asalkii idan la'aan inuu guriga imaan karin soo geli karin markuu soo gala waa inuu idan weydiisto laga diyaargaroobo aadaabta sharciga uu soo maro hada huwa sharc ullah sharciga ilahay waa kaas qaala curwa wuxuu yidhi fabidalika kaanat caaishatu caaisha sidaa darteed bay waxay ahayd taquulu tii tiraahda xarrimuu min alradaacati maa tuxarimuuna min annasab xarrimuu xarima min alradaacati min ajli radaaca lugmo sababteed maa tuxarimuuna waxaad ku xarimtaan min anasabi nasabka sababtiis xadiidkii weeyaan bay yaxrum min alradaacati maa yaxrum min annasab waa xadiidkii nabiga sala alla alay slam soo marray qaala waxadaanaahu cabdibnu xumayd قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري بهذا السناد جاء أفلح أي من أخو أبي القعيس وأسوه يستأذن عليها بنحو حديثهم وفيه فإنه عمك وأديرك تربت يمينك gacantaada midigtaa carada ku dhacday yani faqiire wakaana abulqucays wuxuu ahaa zawja almara alatii ardacat caaisha naagtii nuujisay caaisha ninkeedii buu ahaa abulqucays aflaxana walaalay ahaayeen marka ninkaa abulqucaysna aabbuu noqon caaisha aflaxna wuxuu noqon adeer buu u noqonaya adeer buu u noqonaya ayb wuxuu dhalay abulqacayskaas walaalay noqonayaan waxay islaanta ay wada dhasheen abaryaraheed abaryaray u noqon saasay marka sidii nasarkii maa lagu wadaya qaala waxadaanaa abu bakr bin abi shayba wabu qurayb qaala xadaanaa ibnu numayr cabdullahi ibnu numayr can hishaam ibni curwata can abi curwa bini zubayr can caaisha um lmuminiin radia allahu canha qaalad waxay tiri jaa'a cammi adeerkay baa yimid min aradaacati adeerkii xagga midnimada adeerka uu ahaa yastaadiinu calaya isagoo idan iga weydiisanaya inaan soo galo faabaytu waan ka diiday an aadana lahu inaan u ogolaado xataa astamira ilaa kala tashado rasuul allah nabiga calayh salaam idan weydiisto falamaa jaa rasuulullah markuu nabigu yimid calayhi salaam qultu waxaan ku yidhi ina cammi adeerkay min aradaaca midnimada adeer igu ahaa ista'dana calaya idan buu weydiistay faabaytu waan ka diiday an aadana lahu inaan u ogolaado an aadana lah faqaala rasuulu llahi sala allah alayh wasalam wuxuu yidhi falyarij calayki ha kuu soo galo camukii adeerkaa saas ku tilmaamay nabigu waa adeerkii nasabkao kale qultu waxaan inamaa ardacatil mara islaantaa i nuujisa walam turid rajul ninkii ma nuujinin qaala inahu camuki adeerkaa weeyaan falyarij calayki ha kuu soo galo marka waxaa weeyaan istishkaal qofku masalada qaar haddayna ka daadegin waa caddaysan karaa si loogu sii ishkaal bixiyo caaisho muran iyo hadal iyo inkaar inkirid kama ahee yani meesha ay arrintu gaadhay islaantay nuugtay ninkeedii ninkii lasii dhashay tani marka xoogow istibcaad iyay marka hore usoo bedeltay kadib laakiin waa loo taakiidiyey waxaa ii innahu camukii falyarid calayki qaacidadaasaad ku duulanaysaa yaxrumu min alrabaacati maa yaxrumu min anasab say ku duulanaysaa cifada iyo xayaha iyo xeshoodka ummahaatulmuuminiin iyo saxaabiyaadkii iyo salafulumma ayaa laga qaadanaya inayna ku degdegi jirin tasahulka hadda iska fudud iska tasaahulayo qof walba iska gal iska teg ayb arrimahaasi mowqif adag bay ka istaagi jireen iyo inay taxadaraan oo aan arrintu aadaabta sharciga aan la soo jeerin aan la jeerin qaala waxadaanii abu rabic الزهrاني سlayman بن dawud الcataki qala xadaana xamaad yعni بن زaydi qala xadaana هisham bhada الإsناad ana أha abalqucays istاadana عalayha fadakara naxوa mutaabaco mutaabaco weeyaanoo hishaamkaas ardadiisi ay mutaabacaynayso xamaad iyo cabdullahi ibnu numayr iyo abu qurayb iyo waxaan ujeedaa ibnu numayr cabdulahi ibnu numayra iyo ninkii xamaad hishaam bay markaa isugu imaanayaan waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu mucaawiyata bariir maxamed ibnu khaazin can hishaam bn curwa bihada laysa naxwahu ayra anahu qaala ayra anahu qaala ninka lale wa abu mucaawiya hayra anahu ninkan abu mucaawiya wax mutaabacinayo qaala isagu wuxuu yidhi istadana riwaayatihi can hishaam baa loo jeedaa markii la wado istadana calayha abulqucays curwa ah. wuxuu leeyahay caaisha waxaa idan weydiistay abulqucays ninka la yidhaahdo qaala waxadaanii markaa abulqucaysna ma ahee waa xada eh wuxuu ahaa aflaxa weeye abulqucayska waaba aabbaheed xagga nugmada iyo rabaaca aflaxaasoo abuljacdaw qaala waxadaanii alxasan bnu caliy alxulwaani wa muxamed bnu raafic naysaabuuri qaala waxay yihahdeen akhbaranaa cabdurazaaq bnu hamaam akhbaranaa ibnu jurayjan can cadaa cadaa ibn abi rabaax alqurashi xabbaan bin amr rabax alqurash mawlaahum marka ilaa ma dhalan quraysh waa mawlahoodii wa mawla alqowmi minhum qolada mawlahoodana ayuu ka tirsan yahay almaki ah. qaala cadaa wuxuu yidhi aqbaranii curwa binu zubayr ana caaishata akhbaratu qaalat waxay tihi istaadana calaya cammi adeerkay baa idag weydiisay min aradaaca nuugmada igu adeeraha abuljacd ahaa abuljacdigana waa aflaxi faradadtuhu waan ka radiyey qaala lihishamba wuxuu yidhi inamaa huwa abulqucays saasoo qabaa hishaam falama jaa nabi sal slam hishaam riwaayadiis inama huwa abulqacays abujacd iyo abulqacays isku mid inay yihiin buu ka wadaa laakiin sida ay riwaayadu u badan yihiin taxqiiqana ay u badan yihiin waxaa weeyaan in abulqucays uu yahay caaisha adeerkii aabbaheed aflaxoo abuljacdina uu yahay ninkii isiideerka weydiisanaya oo adeerkii falama jaa nabiyu sal allah alay wasalam akhbartuhu bidalika an u sheegay faqaal fahalla adintii lahu maxaad u idmi weyde markuu idanku weydiistay maxaad u ogolaan weyda waa adeerkaaye taribad yamiinikii gacantaada midigtaa carrada ku dhacday oo yadukii gacantaadee xadaanaa qutayba bnu saciidi qaala xadaanaa layd xaw xadaanaa moxamed bnu rubcin ibnu haajir akhbaranaa layd ibnu sacd alfahmiyi can yaziid bin abi xabiibin can ciraakin can curwata bni zubayr can caaisha radia allaahu canha ahbaratu ana camaha adeerkeed min aradaaca nuubada uu adeer ahaa tusamaa afrax la yidhahdo istaadana calayha faxajabatu intay idoodatuu weydiistay bay iska xijaabtay oo diiday way xijaabtay faaqbarat rasuul allah nabigu u sheegtay calayhi salaatu wasalaam faqaala laha wuxuu ku yidhi laa taxtajibii minhu iska xijaabin fainahu yaxrumu min alradaacati nugmada waxaa xaaraan ku ah sababteed maa yaxrumu min anasabi wixii nasabku xaaraanaya xadana cubaydullah bn mucaad alcambariy qaala xadaana abi aabbahiaasoo mucaad bn mucaada qaala xadaana shucab bn xajaaj alwaasidiy can alxakam alxakam bn cutaymata alkuufi faqiih can ciraaq binu maalikin lagu sheegay magaciisa aabihiis ciraaq binu maalik can curwa binu zubayr can caaisha qaalad waxay tidhi ista'dana calaya waxaa idan weydiistay aflaxu ibnu qucays ninka la yihahdo faabaytu waan ka diiday an aadana lahu inaan u ogolaado idmatu arsala wuxuu isoo diray fariin inii camuki adeerkaabaan ahay iga fur albaabka arbacatki waxaa ku nuujisay imra'atu akii walaalkii abulqacays islaantiisii faabaytu waan ka diiday an aadan ka ogolaado fa jaaa rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa yimi fadakartu daalika lahu waan u sheegay faqaala nabigu wuxuu yidhi yadkhul calayka kuu soo galo fainuu camuki waa adeer tahay baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriibu ibnati alakhi min alradaaca ibnatu lakh walaalkaa gabadhiisii walaalkaasoo min alradaacati nuugmada walaalka ugu ah walaalkaa ninkaa isku naaska nuugteen gabadhiisii adeer baad u tahay adeer baad u tahay marka waxaa weeyaan binaradaaca baad adeer ugu tahay sida walaalkaada nasabkaa ah, gabadhiisi aad maxram ugu tahay oo ajnaba ayna kaaga ahayn oy xaaraam kaaga tahay guurkana ayuu midkii nugmada walaalka kugu ahaa gabadhiisu ayadoona sidoo kale weyaan qaal xadana abubakr bin abi shayba wa zuhayr bnu xarb wa maxamed bnu calaa abu kurayb abi bakri qaaluu xadaana mucaawiyata mxamed bn khaasim aضarir an acmu slmaan bn mihraan alkuufi can sacd bn cubayda an abi cabdiamaan abi cabdiraxmaan asulami wasmuhu cabdulahi bn xabiib abi cabdilaahi cabdiraxmaan asulami qaala can caliyi bn abi aalibin amiiru lmuminiin alhaashimi qaala qultu waxaana yaa rasuul allah rasuul allow maa laka maxaa kugu dhacay waa la haystaa nabiga calayh salaatu wasalaam qaraabadiisii ayaa markay arkeen nabiga alai salaam oo qabaaishii kale ka guurguursanayay ayaa la yidhi annaga maad hoosna u fiiris maxaa kuu dhacay rasuul allah oo tatanawaqu ugu noqnoqon fii qurayshin quraysh annaga noqod sooma dhahno noqod carabina waa noqod tatanawaqu maxaad ugu noqnoqonaysaa fii qurayshin quraysho watadacun aan looga tegin maxaad reer qureysheedun aad u dooranaysaa oo ugu noqnoqon yani noqoshayna waxaa mubaalaqa wax lagu laalaabtay dhowr jeer waa kaloo caaishaad ka guursatay oo xabsaad guursatay oo waa ku gabdhihi maxaad gabdhaha quraysheedun u guursanaysaayo watadacuna annaga reer banu haashima nooga tegaysaa ilana gabdhaha anagu waan leenahay wanaaggaa iyo qiimahaadaas waan u baahannahay annagaba ah. fa qaala nabiga alai salaam ba wuxuu yidhi wa cindakum shay ma wax gabadhaad haysaan haddii oo guursado qultu waxaan nacam haa binta xamza xamadu gabadhiisii sotan ma ashaantida xamse binu cabdilmualib adeerka gabadhiisii sotan ma faaduma ahayd faaduma binti xamza cumrat alqadaa sanadkii toddobaad ee hijrada nabiga calay slam markuu maka intuu tegey soo cumraystay gaalada waddanka haysatay ee hooyadeed bay la nooleeday ay ayadoo le yaa camu yaa camu bay soo baxday marka rag waanbaa heshiisku ahaa waxay raga in la celiyaan isku ogaa heshiiskii xudaybiya haweenka kuma jirin soo qaada buu nabigu calayhi salaam saddex nin oo saxaabada ka mid ahaa ku dooday ana ahayn iyo ana ahayn oo nin meel ka soo galay mid wuxuu ahaa zayd binu xaarisa bnu sharaxbiil wuxuu yidhi isku naas baa nugnay xamse adeer baan u ahay aabaan u ahay kuna wuxuu ahaa jacfar bin cabdidaalib ah, oo wuxuu yidhi waa adeerkay xamse adeerkii weeyaan gabadha ana ahayna qaadayo oo weligu waxaa iisii dheer habaryarteedu asma bintu cumaysana waan qabaa Ah, oo gurigay tegaysaa bareerteedu weeyaan wax ka xiga male cali bin abidaalibna wuxuu yidhi aniguba adeerkay baa dhalay ah, faadimo binti rasuulilahin waan qabaa nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu u go'aamiyey jacfar oo yidhi gabadhahay maxaa yeele habareerteed baa qabtaa meeshay ka timid weeyaan sababulwuruudka waalkhaalatu bimansilati lum habareertu waa hooyooo kale halka sababta xadiidka saasu ahaa gabadhaas way gabadha la sheegaya soo tan maaha gabadhii ila xamsadeed maad guursati ilma adeerku way isguursan karaan oo xagga ayagaa muran iyo hadalka ma taagna caadi wayna ka ahayd bale laba ilma adeera laba nin oo ilma adeera yaa midkood midka kale gabadhiisa guursaday oo waa kuma cali bin abi daalib iyo nabiga maxay ahaayeen ilma adeer soomin ahayn ilma adeer bay ahaayeen calina wuxuu guursaday gabadhii nabiga calayh salaam faadima markay magarta way isguursadaan curfiga iyo caadada dadka dhaqanka qaarkood waa gaar gaar ahaan waddamada qaar ee gobollada soomaalida qaar xabad baa kaa qiiqi haddaad isku guursato nin waxaad noqonaysaa xuduudda o dhan ba soo jeexay ayaad noqonaysaa weerar xun baa lagugu qaadaya in adeertaa gabadh adeerkaa u dhalay oo aabbaha la dhashay haddaad tiraado guursani waxaa weeyaan dambi weyn ayay u arkaan taas carabta iyo caadaadka dhaqanka waa dhaqan soomaali laakiin sharciga maxaarimtii hadda aan soo sheegayna ee nasabka ahaa kuma jirto ah, banaatulcam kuma jirto marka taas ayadaa murankamal taagnee waxay dhaheen ina xamsaan haynaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam baa wuxuu yidhi innahaa laa taxillu lii ima bannaana gabadhaas xalaal ima aha inaan guursado maxram yay i tahay ajaanibigama aha innahaa gabadhu ibnatu akhii walaalkay gabadhiisi weyn min alradaacati nuugmada igu walaalahaa oo nabiga adeerkii xamze xaggan kalena walaalay ahaayeen isku naas bay nuugeen carabta aadda ugu badneed oo nuugmada iyo radaaca aad iyo aad baa loogu badnaa oo baadiyahana waa loo qaadi jiray carruurta oo waa la soo nuujin jiray siay baadiyaha ugu soo koraan oo luqada faseexa usoo bartaan oo shahaame iyo maaragtay geesnimo iyo xoog iyo karti iyo usoo yeeshaan dantaana waa laga lahaan jiray magaalada gudaheedana waa laska ruwayba ibn isaga iyo nabiga iyo xamse iyo abu salamaha riwaayadu maanta intaba ruwaybat alaslamiya oo abulahab uu lahaan jiray baa nuujisay inahaa ibnatu akhii min aradaaca walaalkay wiilkiisii walaalkay gabadhiisii wey min aradaacati walaalaha adeerkay xamse isku naas baa lugnay gabadha marka dhankan waxaan ka ahay xaggan ma fiirinine adeer baaban u ahayoo waa aabbaheed baaban walaalo nahayba saas وxadثna cثmaan بن abi shayba وإسxاaq بن ibrahim الxandli can jariir بn cabdالxamid اdbi xaw xadثna ibn numayr mxamed بn cabdالlah xadثna abi cabdالlah بn numayr xaw xadثna mxamed بn abi bakr الmqdmi qal xadثna cabdالرaحman بn mahdiy can sufyaan الthawri kulhm can lacma sulayman بn mهraan bhada اisnaad sanadka aan soo maray mutaabaco weeyaan mutaabaco wey bhada isnaad amash amash buu sanadka ku wareegaya ardadii amash is qaala xadaanaa hadaad bnu khaalidin qaal xadaanaa hamaam hamaam bnu yaxya qaala xadaanaa qataada bnu dicaama asadusi alakma can jaabir bni zaydin abushacfaa can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas bn cabdilmualib bn haashimi ibni camri rasuuli illaah radia allahu canhuma ana nabiya sala allah aleyh wasalama nabigu uriida waxaa la dooray calaa ibnati xamza gabadhi ina xamzayd baa lala dooray ooba loo soo bandhigayba guursale gabadha ina xamza in adeertatiid faqaala nabigu wuxuu yidhi inaha laa taxilu ima banaano inahaa ibnatu akhii adeertay ma dhihin ee waa walaalkay min aradaacati nuugmada ugu walaala gabadhiisi wey wayaxrumu min aradaaca nuugmadana sababteed waxaa ku xaaraana maa ayuladii haweenkii yaxrumu xaraam ku ahaa maa ayuladii kuwa ama dadka yaxrumu min aradaaca nuugmada xaraamta ku ah ayaa yaxrumu min araximi min araximi raximka nasabkii baa loo jeedaay wada dhalashada wixii abu khaysaba qaala xadaana yaya huwa aaab yaya bnu saciid aaab xaw xadaana maxamed bnu yaxya bnu mihran alqudaci qaala xadaana bishr bnu cumara jamiican can shucbata bni xajaaj xaw xadaanaahu abu bakr bn abi shayba qaala xadaana caliy bnu mushir can saciid bn abi caruubata kilaahuma can qataada bni dicaama biisnaadi hamaam hamaam sanadkiisii sawaa oo lamid ah oo waxba kaga duwaneen ayra ana xadiia shucba shucba xadiikiisu intahaa wuxuu ku dhammaaday cinda qowlihi markuu yidhi ibnatu akhi min aradaac ma guursan karo walaalkay gabadhiisii weeye nugmada uu walaala wa fii xadiidi saciidna wuxuu ku daray wa inahu yaxrumu waxaa xaaraana min alradaacati waxaa xaaraan ku ah maa yaxrumu min anasab marka waxaa weeyaan caam ah. wa riwaayati bishir bn cumar waxaa ku sugan samictu jaabir bnu zayd baan maqlay samica ayuu ku wariyey jaabir bnu zayd can jaabir bnu zayd buu hadaaya qataada lahaa waxa marka samictu jaabir bnu zaydna waxay kuu faa'iidayni ninka la yidhaahdo qataada waa mundlis marka in riwaayadan loo helo simac baa la rabaa marka taasaa marka lagaga badbaadaya taasaa lagaga badbaadaya ayb qaala waxadaanaa haaruun bnu saciid alayliy وaxmed bnu ciisa qaala xadaanaa ibnu wahbin akhbaranii mahrama bnu bukayr can abiihi bukayr bn cabdilaah qaala samictu cabdallahi bnu muslim baan maqlo yaquulu leh samictu maxamed binu muslim baan maqlo yaquulu leh samictu xumayd bin cabdiraxmaan baan maqlo yaquulu leh samictu umma salama ayaan maqlay zawja nabi sal slam taquulu leh musalsal bisamaac samaacaasoo xadiis ku socdaa ladaaifti ka midta ayb taquul ayadoo leh qiila lirasuuli illaah rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa lagu yidhi ayna anta yaa rasuul allah rasuul allow xageed ka taagan tahay can ibnati xamsa xamse gabadhiis maxaad u arki laadahay gabadha ina xamsa aw qiila waxaa lagu yidhi alaa taqdub maa doontidoo binta xamsata bin cabdilmudalib ad gursati qaala wuxuu yidhi ina xamsata akhii waa walaalkay min aradaaqa arrintaasayna ogeen walaalkay oo isku naas mugna weeyaan gabadhiisi marka adeer baan u ahay uma guursan karo xagga nasabkuna fiirinina baabu taxriimu rabiiba rabiibada xaaraam weeyaan in la guursado waa uqtil mar'a ah. iyo naagta ninka uu qabo gabadhii la dhalatay ee walaasheeda ahayd wixii oo middaa uu qabo middanna lama guursan karo ah, labadaas hadda laga hadlaa muxaramaadka ka mida arabiiba ah, rabiibadu waa islaanta ninka uu qabo gabadhay wadatay nin kala dhalay nin kala dhalay warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum ullatii dakhaltum bihinna shardu waxaa weeyaan gabadhaasi naagtan aad guursatay gabadheeda markay xaaraan kaa noqonayso oo markaad hooyadeed aad la aqalgasho wey laakiin haddii hooyadeed caqdi mooyee la aqalgalo una dhicin ood kala tagtaan gabadheedii waad guursan kartaa gabadheeda waad guursan kartaa laakiin gabadha haddii aad guursato sodohdii xataa dukuul iyo galmaba yona imaanayna sodoh waa kaa xaran saasay kala duwan yihiin waxaa shardi ah dukhuulu ummiha oo hooyadeed hooyada loo galay amaa rabiibada ayada haddii gabadha la guursado hooyadeed oo sadohdi ah waa ka xaaraam mutlaqan yani qabla dukuuli wa bacda dukuul ee mutlaqan tala wada taxriim arabiiba waqti mara aayaddu waxay tiri fii xujuurikum xujuurtaasi warabaayikum ulaati fii xujuurikum gabdhaha haweenkai aad qabteen ay wateen ee guryihiinna ku nool marka lafdulxujuurkaasi waxay dhahaan jumhuuru ahlilcilmi wax madfuuma ma laha kharaja makraj alghaalib waxaa la ogyahay islaamta gabadheeda kama harayso saasa aqlaba laakiin haddayba dhacdo in aabbihii ka reebto oo uu ayna gurigii ninkii guursaday la joogin ayaduna sidoo kale weeyaan oo rabaayadu kunbay soo gelaysaa saasaa jamhuurtu u badan yihiin naam waxaa khilaafsa kolley daahiriin daahiriin ayadoo wax ku dhegeen fii xujuurihim basu dhegeen قال حدثنا أبو بكر أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة حماد أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة بنت أبي سفيان بعدها أم المؤمنين زوجتي رسولك عليه السلام أرض الحبشة يا نبي لو غوريه بالوكالة بناتها islaam iyo nina wada joogi la isku guuriyo wakaalo nin meesha joogo umaad wakiilanaysaa isagaa kuu marka umu xabiiba bint abi sufyaan muhuurtaa kusoo maray meherkeeduna afar kun uu ahaa u diinaar ninkii ahaa najaashi malikulxabasha ayaana ka bixiyey oo arrintaas ayada u karaameeyey nabiga calayhi salaam qaalad waxay tihi dakhala calaya rasuulullah nabiga calayhi salaam baa soo galay faqultu lahu waxaan ku idhi hal laka ukhti nabi allow hal laka maad guursad ukhti walaashay binta abi sufyaan ina abu sufyaan ayadii buu qabaa nabiga waxay leedahay walaashani ila guurso faqaala nabigu wuxuu yidhi afcalu maada oo maxaan ku samey yani hallaka ma rabtaa bay leedahay mogtahay biukhti walaashay binta abi sufyaan ma rabtaa waa sarbeed faqaala wuxuu yidhi afcalu maada sariix caddee maxaan ku sameeya qultu waxaan tankixuhaa waa guursanaysaa waa sariix hadda kiraaya ka baxa guurso qaala nabigu wuxuu yidhi awa tuxibiina daaliki ayadii buu balbaarayaa haween laguma yaqaano dhaqankooda heble ila guursiya halala guursadee tii oo oh, may adiga ma jeceshahay may kaa dhaadhacsanta qultu waxaan idhi lastu miihi laka adiga bimukhliya halka waxaa weeyaan inayna keligeed hadday heli laheyd ay keligeed rabi lahayd bay ishaaraysaa laakiin waxay leedahay kol haddaan waayey lastu miihi laka adiga bimukhliyatin midii kula khaali noqon oo kula gooni noqon miiyo kollay keligay ima qabtid howlkaasoo dhan baad qabtaa wa axabu man sharikanii wax ila wadaaga waxa ugu jeclahay filkhayri khayrkana ukti walaashay wey khayrkan umulmuminiinnimada iyo inuu nabi moxamed calayhi salaatu wajal loo noqdo waa khayr iyo barako weyne oo adduunya aakharaba khayr weeyaane khayrka wax ila wadaaga waxaan u jeclahay walaashay halkaas ay ka wadaa qaala nabigu wuxuu yidhi fa inahaa haddaba ayadu laa taxilu lii ima bannaano ogow dhabdheh ima banaana walaashaa qultu waxaa idhi fa inii ukhbirtu oo qaraabadii iyo naagahada qaraabadooda haddaad diidayso warka war baa jiray tegi oo meelaha suuqa socda xan baa jirta fa innii ukhbirtu waxaa la ii sheegay annaka adigu takhdubu inaad doonayso inaad guursato durata gabadhii durre ahayd binta abisalama abisalama gabadhiisii umusalamadan aad qabta gabadheed ee durre ahayd inaad guursan rabtaabaa maqallay oo xantaasa warkaasaana dhex yaalleh qaala wuxuu yidhi binta ummi salama umusalamadan aan qabo gabadheedii miya qultu nacam haa yani waa istifaam inkaari weyaanoo ayadiibuu marka ku cidi qultu nacam haa baan idhi qaala wuxuu yihi low annahaa ayadu gabadhaas haddayna lam takun ahayn rabiibatii rabiibadaydii fii xijrii gurigay ku nool hooyadeed haddaana qabin oo rabaykum lati fii ayna soo gelin oo aana hooyadeed guursanin yay maaxallad ii bannaanaateen lii aniga xataa hooyada haddaanu guursan hooyadeed baan qabaa rabayba wayaane sabab kalaaba jirtaba oo ii diidi lahayd maa xallat imay xalaal noqoteen lii aniga oo waxaa weeye sababtu innahaa iyadu ibnatu akhii walaalkay gabadhiisi weeye min aradaaca luumadee uu walaalahaa ardacatnii waxaa i nuujisay aniga iyo wa abaaha aabbaheed abu salama huwaybatu alaslamiya jaariyatu abilahab ayaana wada nuujisay qabla radaaci sala allah alay wasalam xaliimati sacdiya intuu xalimatu sacdiye iyo baadiye anaga loo qaaday ka hor ayay yamida muujisay ah, falaa tacridanna ha ii bandhigina calaya korkayga banaati kunna gabdhihiinna aad dhasheen durre iyo wixii lamida walaa akhawaati kunna iyo walaalihiinna sida adiga idaa abu sufyaana ee uma xabiibaha walaashaa oo kale ha i bandhigina buu nabigu sal allah alay wasalam oo walaalihii gabdhihii walaalaha in la kulmiya ma banaano waan tajmacu bayna waqtayn gabadhii aad qabtay ilmaheedii idin kale u dhashada wa rabaa'ibukum ullaati fii xuduurikum wey labadaba sidaa weeyaan ogaada bu nabi sala allah alay ali wasalam qaala waxadaanii iswayd bnu saciid qaala xadaanaa yaxya bnu zakariya bn abi zaa'ida xaw xadaanaa camru naaqib ibnu bukayr qaala xadaanaa aswad bnu caamirin qaala ahbaranaa zuhayr zuhayr bnu mucaawiya kilaahumaa can hishaam bn curwata bihaada lislaam sawa sanadkaasoo bimilihi oo kale wey sawa iyo milihi baa isumida naxwiguna waxyada ka duwantay naxwga wadiir buu yidhaahdo waxaa weeyaan riwaayada sanadkan iyo sanadka waa iskumid xagga macnaha labada xadiid laakiin milahu iyo sawaa'i haddii lagu yihahdo waxba kama kala duwana wey وxadثna mحamed بن رمح بن مhاaجirin أخbarna layث بن سacد عن يزيد بن أbي xabيb أna mحamed بن شihaabi الزهري kataba wuxuu qoray ydkuru asagoo ka warinaayo sheegaya أna curwata xadaثhu u waran waa kitaabo iyo imlاء waxyaalaha duruqu waxay ka mid tahay taxamul الxadiiث ayay ka mid tahay hadhowna siqatu aladaha markii la yidhahda kataba iyo waa lagu werin karaa kataba yadkuru ana curwata xadaa ana zaynab binta abi salamata xadaatu inay u warantay waa rabiibadii nabiga zaynab bint abi salama ana umma xabiibata zawja nabiyi sala allahu alay wasalam xadaathaa waxay u sheegtay zaynab annaha qaalad inay ku tiri lirasuulilah nabiga calayh salaam yaa rasuul allah ankix guurso ukhti walaashay cazata ahayd ina abi sufyaantii ay ku qalqaalinaysay umulmuminiin uma xabiiba magaceedii bay riwaayada kuu caddaysay caza bint abi sufyaan bn xarb abi sufyaan bn xarb sakr alamawi faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi atuxibiinii daliki oo arrinka miya jeceshahay faqaala waxay tii nacam yaa rasuul allah haa lastu laki kollaba mi ihi bimukhliyatin mid kula qaali noqonaysa keligay ima qabaysid wa axabu man sharikani wax ila wadaago waxaa loogu jeclaa fii khayrin khayr ukhti walaa shay faqaala rasuulu lahi sala allah alay waali wasalam wuxuu yidhi faina daliki arrinkaas laa yaxilu lii ima bannaana qaalad waxay tihi faqultu waxaa yaa rasuul allah maxaad noo diiday fainaa nataxadud waxaan ku sheekaysannaa annaka turiidu inaad doonaysa an tankixa inaad guursata durata dura binta abi salamata aheede islaamtan musalameed qabta gabadheed inaad ku guursan rabtaa maqalee waa waran jirin waa waran jirin shaacaadka iyo wararka laiska sii daayo wixii oo la xaqiiqsanan la hubsanin kafiirsi bay u baahan yihiin marka warkaas waxaasa yaa maqashay oo loo sheegay warkaasaa maqalee qaala nabigu wuxuu yidhi binta abi riwaayada hore muxuu binta ummi salama marka ummu salamadaa ka sii xeeldheer leanno zawjada weydiisteen gabadheeda ola guursan kara binta abi salama qaalat nacam haa qaala rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam wuxuu yidhi low annahaa iyadu hadday lam takun rabiibatii aynan ahayn ah, gabadhaydi fii xajin gurigeeda ku nooleed hooyadeeda aan qabayn yay maa xalal ii bannaanaaneen hooyada haddaan guursanna xataa iga bannaanaateen innahaa iyadu gabadhan duraa ibnatu akhiin walaalkay gabadhiisi weye min aradaaca nuumada u walaalahoo abu salama ninka la yidhaahdo cabdulahi cabdilasad almaqzuumi iyo nabiga calayh salaam isku ardacatnii aniga iyo wa abaa salama waxaana nuujisay huwayba huwayba alaslamii falaa tacriidanna calaya hay bandhigina banaatikuna gabdhihiinna adashayn iyo walaa akhawaatikuna walaalihiin arrintaa ma bannaanay qaala waxadaana maka waxaa weeyaan hadda wuxuu ku keenay radaaci radaaca muxarimu min aradaaca maa yaclamu min nasr وxadaثnii cabdاlmلك بن شucayb بن leyثi qaala xadaثnii abi شhucayb بن leyث can jaddii awey oo leyث بn sacd wey qaala xadaثnii cuqayl بn khaalid بn caqiil oo isagana cuqayl baa la awogiisna bifatxilcayni caqiil baa la dhihi cuqayl بn khaalid بn caqiil xaw xadaثnaa cabd بn xumaydin qaala akhbaranii yacquub بn ibrahim الزuhri qaala xadaثna muxamed بn cabdالlahi بn muslimin kilaahumaa can الزuhriy biisnaadi ibn abi xabiibin canhu naxو xadiiثihi xadiikiisao kale naxw xadiiii naxw xadiid hadaad maqasho xadiidkaa hore mutaabacaadka kalaa mutaabaceeday laakiin alfaada alfaada macnaha iska waafaqsan yihiin bacd alalfaad way kala duwan yihiin walam yusami axadun qofna ma magacaabin oo minhum kamida ruwaaddaasi fii xadiidihi kuma sheegin cazata gabadha iraabu sufyaana ee ugtii ay leedahay umu xabiiba magaceedii axad ruwaadda kamidoo sheegay magaceedu cazo sheegay magacaasi ma jiro hayru yaziid bin abi xabiib yaziid bin xabiib mooyeene marka sheegidaaanta intooda kale aynay sheegin waxba dhibaataa ah mare ninka sheegay yaa ziyaadatu cilmi wata waman xafida xuja cala man lam yaxfad marka haddaan la sheeginna dhib ma lahaateeno waa saxaabo oo wasaxaaba kullahum cuduul baabun fi lmasati waalmasatayn halka nuugmo iyo labada nuugmo haddii la yidhi radaaca iyo nuugmadu sida nasabka oo kale ay u xarimaysaa nuugmada ayadaa marka maxaa loo shardiyaa mujaradu nuugmo dhan baa mise tiraa shardiya tiraa shardiya xadaanii suhayr bn xalbi qaal xadaana ismaaciil bn ibraahim xa waxadaana muxamed bn cabdilahi bn numayr qaal xadaana ismaaciil xa waxadaana suwayd bnu saciidin qaal xadaana muctamir bn sulaymaan bn barkhaanatayn kilaahuma can ayuba ibn abi tamiima can ibn abi mulayka cabdulaahi bn cubaydillaah can cabdilaahi bni zubayrin ibn lxawaam saxaabiy ibnu saxaabi radia allaahu canhum jamiican axad alcabaadil alarbaca cabdulaahi bn zubayr cabaadiladii buu ka mid yahay afarta cabaadilada wiilkiis can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi waqaala suwrasa wuxuu zuhayr ina anabiya sala allahu calayh wasalam siiqooyinkan ku kalbedelayaa waa caadada muslim diqada iyo xifdiga iyo cinaayada iyo waracnimada muslim bay tusaysaa inuu alfaadda xataa isku macno dhow uu si kala saaro ina anabiya sala allah alay wasalam qaal laa tuxarimu almastatu hal nuugma ah iyo walmastataane laba muudsi laba muudsi ilmahu naas muudsado ama mar uu nuugo waxma xarinto xadiidkan isagaa wuxuu leeyahay manduuqii mafhuum manduuqii mafhuum buu leeyahay manduuqiisu waan artaay oo hal nuugmo iyo laba nuugmo waxma xarimaysa oo manduuqu ku dhawaaqayd mafhuumkuna waxaa laga fahmi karaa in maa fawqa almasatayn laba nuugmo waxay ka koreeya inay wax xarimi soo sooma ah, hal nuugmo iyo laba nuugmo waxma xarimteen haddii lagu yidhi waxaa laga fahmay saddex hadduu gaadhsiiyo ilmaha islaamta intuu nuugay markaasi hooyo u noqon axkaamtii iyo muxaramaadka ay soo gelayaan aa soo gelayaan mafhuumkaas marka asaga laftarkiisii ila waxaana manduuqii mafhuum buu leeyahay manduuqiisina xadiid kalaa ziyaado la yimid mafhuumkiisina waxa uu ka hor imaaday manduuqu xadiidin aakhar xadiid kale manduuqiisiibuu ka hor imaaday xadiidu caaisha adoo imaan doonto hamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna hamsu radaacaati macluumaatin yuxarimna xadiikaas marka hadday iska hor imaadaan oo istacaarudaan bayna mafhuumin wa manduuq manduuqa la hormarinaya manduuqa la hormarin marka masataanka mafhuumkan ka fahmay oo saddex inay bannaanta inay xarimayso waxaa diiday xadiid sariix ku oo shan markii la gaarsiiyo oo ilmuhu islaanta hooyo uu noqonaya qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wacmru naaqid waisxaaq bn ibraahiim kulm dhamaantood can muctamr bn sulayman walafdu yaxya qaal abarana muctamr bn sulayman can ayuba yuxadiu can abilkhaliil wasmuhu saalix bin abi maryam ayaa layihahda abulkhaliil oo inoo imaan doona sao magaciisa la sheegay abilkhaliil saalix bin abi maryam can cabdillaahi bn اlxaariثi can um اfadl um lfadl hilaaliya fadl iyo cabdulahi bn cabaas iyo hooyadood wey cabaas bin cabdilmuطalib xaaskiis waa ukhtu maymuuna bint اlxaarif zawjadii nabiga alay slam bay walaala yihiin iyo khaalid bin waliid hooyadii iyo qaalat waxay tihi dakala acraabiyun nin reer baadiha u soo galay calaa nabiyilaahi nabiga ilahi calayh salaam afwan dakala acraabiyun calaa nabiyillaahi wa huwa fii beyti dakala waxaa soo galay acraabiyu nin reer baadiha xaggaa baadiha ka yimid magaalada xadarka waxaan hayn calaa nabiyillahi buu u soo galay calayhi salaatu wasalaam dadkaasna waxay aad u ooman yihiin cilmi iyo aqoon iyo waxbarasho cilmi dhagood ma hayaan cilmi kale oo nadariyana ma hayaan markaa su'aal raadis ayay u imaanayaan magaalada oo nabiga calayh salaam iyo culummadii baa la imaano markaasa su'aalo la weydiin camalan biqowlihi subxaanah fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ayoo ku camalfahaya markaa in cilmi korarsi ay la imaadaan qofka wixii ka maqan in culamada weydiiyaa isagoo intaa baadiye ku oodnaa inuu booshogadasho un intuu galo uu haddana ka carraado isagoo waxbaba siyaadsanin oon culimmadii wax weydiinin intii mas'ale ku taagin iyadoo dhan ahon su-aasheedii culimmada u bandhigin waxay ka mid tahay kaflada iyo muxuu ahaa dareenka oo aad aan fiicneen aqoonta dareenka diineed baa aad hooseeya ninkii reerbaadiyaha nabigu u yimid wa huwa fii beytii wixii guriga uu joogay leedahay mulfadal wixii uu reerkaas reer cabaasa nabigu uu booqday adeerkiis faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah nabi ilaahayow innii kaanat lii innii anigu kaanad lii waxaa ii ahayd imra'atun naag baan qabay fatazawajtu waxaa guursaday calayhaa korkeeda ukhraa mid kalaan ka dulkeenay oo la guursaday fazacamat imra'atii aluulaa tii horaa waxay sheegtay zacamuu ka cabiray fazacamat imra'atii aluulaa tii horaa waxay sheegtay reerkii rabdayda kala tuurta uu fahansay fazacamat imra'atii aluulaa waxay sheegtay annahaa arbacat imra'atii inay nuujisay islaantaydii alxudhaa ee cusbeed ragcatan hal nuugmaa aw rabcatan laba nuugmo wayna kala tuuri rabtaa islaamtan aad soo guursatay hooyaadan u ahay sidaasiyay keentay anaa nuujiyey hadda kahor markay yareedoo hal nuugmiy laba nuugmaa nuujiyey hooyaan u ahay kol haddaa hooyo u ahayna gabadhaydialiseedmala guursan kartaa rabaa'ib bay noqoni fa qaala nabiyullaahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu yidhi laa tuxarimu limlaaja hal muudsi iyo hal nuug wax ma xarinto wala limlaajataani laba nuugmo kol haddii hal iyo laba ku tidhi dheg ha u dhigin shan hadday ku tiraahdo macluum oo la yaqaano markaa bay xaaraan kaa noqon qaala camar fii riwaayati can cabdillahi bn xaaris bn nawfal base uu yidhi marka waxaa weeyaan waa in nisaabka nisaab rabaac shan waa inuu gaarsiiyaa oo macluum oo la garanaayo way dhacdaa hadda nuugmadan ilmaha carruurta la nuujinaayo laakiin aad looguma dharoofo islaam baa ilmaheedii waxay ku dhaafaysa mid kale intaad beerta ku maqlay suuqa jirtay ugu ooyo naas baan siiyey ayaad maqlaysaa meeqay siisay waa inay ogaato arrintaa iyada lagu baraarugaa laga yaaba inayba maxaarim noqdaan oy hooyo u noqoto hadhowna gabadheedii uu guursadaba wiil yaraa ay muujisay marka maxduur weyn baa meesha ka soo bixi kara waa in baraarugaa faqaala nabiyullaahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi laa tuxarimu alimlaadu walimlaajataan qaala waxadatanii abu qasaan almisniciyu maalik ibni cabdilwaaxid ayaa layidhaha magaciisa mashhuurun bikunyatihi kunyadaas waxaan ku yahay abu qasaan maalik ibni cabdilwaaxid albasriy qaala xadaana mucaad ibnu hishaam adistiwaai sambar xaw xadaana ibn muhanى wbnu bashaar qaala xadaana mucaad ibn hishaam qaala xadaanii abi can qataada ibnu dicaama sadusi can saalix bin abi maryam abilkhaliil ahaa abilkhaliilkii haddaa soo marre magaciisa can cabdillaahi bni xaariثin can umi اlfadl ana rajula nin min bani caamir bnu sacsaca ah yaa faqaala yidhi yaa nabiy lah hal tuxarimu rabcatu walwaaxida hal muugmaa wax maxaribi qaala nabigu la waa kii hadda caraabi baa islaantii baa sidaa leh qaal xadana abubakr bn abi shayba xadana mxamed bn bishrin qaal xadana saciid bn abi caruubata can qataada bni dicaama can abi khaliil salix bn abi maryam can cabdilaahi bn xaarisi ana uma alfadl xadaat ana nabiy allahi sala alay slam inuu qaala yiri bay sheegtay laa tuxarimu radca halmulmaa aw iradcataan aw ilmasa walmasataan wax ma xarimto waxadaanaahu abubakr bn abi shaybata waisxaaq bn ibraahiim alxandali bn rahwayn jamiican can cabd bn sulaymaan can ibni abi caruuba saciid ibn abi caruuba bhada isnaad ama isxaaq isagu isxaaq bin ibraahim faqaala wuxuu yidhi ka riwaayat ibni bishrin riwaayat ibni bishri moxamed ibnu bishri buuyuu la mid yahay oo wuxuu yidhi aw iradcataani aw ilmasataani wa ama ibn abi shayba saba abu bakr bin abi shayba faqala wuxuu yidhi wradcataani walmasataani intaa yar buu kala duwan yahay qaala waxadaanaa ibn abi cumara ibn abi cumar moxamed ibnu yaxya qaala xadaanaa bishr bnu sariy qaala xadaanaa xamaad bnu salabata bnu diinaar can qataada ibnu dicaama saduus can abi lkhayr can cabdillaahi bn xaariثi bni nawfalin can umi lfadl um lfadl wasmuhaa lubaaba lubaaba bint alxaariث alhilaaliya can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam qaal laa tuxarimu اlimlaaja wala imlaajataan almasataan iyo imlaajataan iyo rabcataan waa iswada mid sumcalow hal nuugma iyo laba nuugma qaala xadaanii axmed bnu saciid اdaarami qaala xadaanaa xabaan ibn hilaal qaala xadaanaa yaya eh, hamaam bnu yaxya qaala xadaanaa qataada can abi khaliil salx bin abi maryam can cabdilahi bn xaarif can um fadl lubaaba bint xaarif qaala waxay tira ku jirta meesha sa'ala rajulu nin baa nabiga weydiiyey calayh salaam atuxarimu lmasatu hal nuugmaa oo ilmo islaam u nuugay hooyadii aan ahayn maxramku noqonoo muxarime faqaal laa maya baabu taxriim bihamsi radaacaad waa ka marka shan rabacaad dabcan waxaa khilaafsan daahiriyada aya waxay leeyihiin wax xad oo ay leedahay radaaco ma laha ummahaatukum ullati ardacnakum ku dhegayaan laakiin mutlaqu qur'aan tuqayiduhu sunna qur-aanka ummahaatukum ullati ardacnakum hadduu yidhi sunnadii baa caddaysa sii qayday oo ku qayday rabaacaadkaasi hamsa rabaacaad ay ku qayday qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can cabdillahi bn abi bakr can camra camra binti cabdiiraxmaan sacd bn zuraara qiimaha badnaa bay ku abtirsatay sacd bn zuraara dhihi jira can caaisha radiallah absaareede eh, soo dhaweeyey raggii muscab bin cumayr dawada la wadi jiray dacwada la wadi jiray difaaci jiray garab u ahaa radia allahu canhu ardaa intuu nabiga madiine una imaanin buu dhintay awuweed gabadha awuweed weeyaan can caaisha anaha waxaa la yidhaahdaa eh, eh, ansaarta qofka u horeer wax abaalo can caaisha radi allahu canha anaha qaalad waxay tihi kaana fiimaa unzila wixii la soo dejiyey min alqur'aani oo qur'aana qur'aankii soo degay waxaa ka mid ahaa aayad sidan ah cashru rabacaatin macluumaatin yuxarimna aayad bay hadis uma nusikna waa la nasakhay nusikna lafdan wa xukman tilaawadiina waa la nasakhay oo qur-aanka kuma jirto laga dhex heli maayo xukunkiina waa la nasakhay oo toban la gaarsiin maayo ka yar baa lagu soo koobay maxaa lagu nasakhay bikhamsin macluumaat hamsa rabacaatin macluumaatin uxarimna aayaddaasaa lagu nasakhay aayadka iyaduna ahayd laakiin iyadana waa la nasakhay tilaawadeedii iyo lafdigeedii xukunkeediina baaqi weeyaan ay leedahay caaisha radia allahu canha fa tuwafiya rasuulullah nabiga calayh salaam baa la oobsaday wa hunna aayadahaas hamsu rabacaatin macluumaatintaasi fiimaa ay ka mid tahay aayado yuqra'u la akhriyo min alqur'aani qur'aanka ka mida aayado qur'aanka ka mida ayagoo oho la akhriyo oo qur'aan ahaan loo akhrisanayo meelaha qaar ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ishkaalka geli kara waxaa weye meeshan haddii ayadoo la akrinaayo nabiga uu ka dhintay masakha masak ma imaado bacda wafaati rasuulilahi sala alla alay wasalam nabiga markuu dhintay kadib wax la nasakhi ma jirto ila nasakha xukun waxyi baan wax nasakha waxyigiina inqadaca min asama samadu uu ka go-ay marka waxaa loola jeedaa markii aayaduhu ay soo degaayeen hamsa rabacaatin macluumaatan yuxarimnadan aakhiru cahdihi sala allah alay wasalam noloshii u dambaysa nabiga maalin u dambaysa bay aayadahaas soo degeen yay soo degeen kadibna waxaa la nasakhay tilaawadoodii wixii oo marka la akrinaayo oo dadkii ayna wada gaarin in la nasakhay qiraa'a ahaan iyo tilaawo ahaan in la nasakho dadkii wada gaarin dadka qaarna ay ogaadeen in mansuuq ay taho la nasakhay tilaawadeeda iyo qiraa'adeeda ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u dhintay kadib baa dee loo sheegay oo layidhi aayadahaan ha u akrinina xugunhaansa ugu dhaqma xugunhaan ugu dhaqma oo saata shan jeer muujisa unbaa muxarim ah oo xarimaysa wixii laakiin qiraa'a oo tilaawaah lama aqrinayo waa mansuuq lafdan naam eh, eh, muxkamun xukman xukun ahaana waa muxkam qur-aankuna saddexdaa qaybood buu leeyahay oo qaar tilaawatan xukman ba la nasakhay cashar rabacaadki taasaa ka mid a ah. iyo qaar maaragtay eh, tilaawatan la nasakhay laakiin xukunkeeda uu baaqi yahay tilaawatan sida hamsa rabacaati macluumaatin iyo asheekhu washaykatu iyo iyo mid tilaawadeeda alla nasakhido la akrin qur-aanka ku jirtay laakiin xukunkeeda nasakhay kuwaana qur-aanka waa ku jira waa ku badan yihin weliba ku badan yihiin wasiyatan liazwaaji mataacan ila alxawli baa kamida qala xadaana cabdullahi bnu maslamata bnu qacnab qala xadaana sulaymaan bnu bilaal can yaxya bnu saciidin can camrata binti cabdiraxmaan annaha samicad waxay maqashay caaisha taquulu leh waya tadkuru ayadoo sheegay alladii yuxarimu waxaa xarima min aradaaca nuuma daraaddeed qaalat camra waxay tihi faqaalat caaisha waxay tidhi nazla fi qur'aani waxaa qur'aanka soo degay aayad sheegaysa cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna uma nazla ayda waxaa kasoo dabadegay hamsu macluumaatin tii markaa aakhiru cahdi bay ahayd wixii dadka qaar weli gaarin la nasakhay baa nabigu u dhintay waxadaanaahu maxamed bin muhana qaala xaddaana cabdwahaab cabdilwahaab bin cabdilmajiid athaqafi qaala samictu yaxya bnu saciidin qaala akhbaratni camra annaha samicat caaisha taquulu bimilihi baabu radaacati alkabiir wuxuu ku saabsan yahay radaacat lkabiir ya sal allah waslama ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi